بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك حفظه الله الباب الرابع في الإجماع باب كان حكوسة بسيه إجماعي إجماع وحوي دليلك saddexaad ee adilada culammadu isku waafaqsan yihiin inay xujo tahay daliil koobaad wuxuu ahaa alkitaab ka labaadina waa sunna ka saddexaadna waa ijmaac ka afaraadna waa qiyaas afarta daliil waa afarta daliila culammadu isku waafaqsan yihiin waxaa kale oo inoo iman doonta insha allahu tacala aladila almukhtalaf fiiha adilada culammadu isku khilaafsan yihiin wuxuu yihi alijmaacu ijmaacii luqatan xagga luqada huwa isagu alcasmu go'aan weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faina dalika arinkaasi min casmi lumuur umuurta teeda mudan in la go'aansado ayuu ka mid yahay ay iczimuu calayhi go'aansada wey wayatii wuxuu ku imaanayaa ijmaacii bimacna alitifaaq heshiis macnihii yuqaalu waxaa la dhahaa ajmaca alqowm qowmkii waxay ku heshiiyeen calaa kada arinkaas ay itafaquu way ku heshiiyeen wey wasilaaxan xagga istilaaxana ijmaacu waxaa weeye itifaaqu lmujtahidiin kuwii ijtihaadayey heshiiska ay ku heshiiyeen ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam ummadda nebi moxamedna ka mid ah calaa xukmin sharciyin ay ku heshiiyeen isku waafaqeen fii casrin zamanna isku waafaqeen hayra casrihi ee nabiga sal اllahu alayhi wasalam casrigiisa aan ahayn ijmaacu luqa ahaan waxa weeye laba macno ayuu ku yimaadaa bimacna alcasmi wa bimacna alitifaaq casmi waxa weeye go'aan wax la go'aansado waxaad dhihi maalan ajmaca fulanu kada ida cazama calayhi fulan wuxuu go'aansaday arrinka bimacnaa cazama weyaan ajmaca cala bimacnaa cazama weyan calaaba haddaba ay ku gudubtaa marmar marmarna biduuni calaa ayay ku gudubtaa oo mutacadi ayuu noqonaya qaala tacaala faajmicuu amrakum macnaha waxa weeye arrinkiina go'aansada ee iczimuu calayh waaya macnaha labaadna waa itifaaqioo ajmaca alqowmu cala kada bimacnaa ittafaquu way ku heshiiyeen wey kaasi waa xaggii luqada labada macno ayuu ku yimaada weliba macnahan dambe ee itifaaqa ah ayaa ah macnaha in laga soo qaatay macnahan isilaaxiga ah isilaaxana waxaa weeye mujtahidiinta culummada gaadhay darajat alijtihaad ee ummadda nebi moxamed sala allah alay slam ah inay isku waafaqaan xugum sharci ah zaman ama casri casriyada ka mid ah casrigaasoo ka dambeeyey casriga nabig alay slam casri aan ahayn casriga nebiga sala allah aleh inay arrin ku heshiiyaan itiaaqaas waa lahahda ijmac haddaba quyuud ba meesha noo tala itifaaq markii lagu yidhi waxaa kaa baxaya haddii iskhilaafaan oo itifaaq meesha uusan jirin mujtahidiin markii lagu yidhina waxaa kaa baxay wixii aan mujtahidiin ahayn min ummati moxamad sal slam markii lagu yidhina waxaa kaa baxay wixii ummadda nebi moxamed aan ahayn calayhi slat slam sida yahuudda iyo nasaarada itifaaqooda calaa xukmin sharciyan markii lagu yidhina waxaa kaa baxay wixii aan xukum sharci ahayn haddii laisku waafaqo maalan sida luqadii oo kale fii casrin hayra casri markii lagu yidhi waxaa kaa baxay wakhtiga nabiga calayhi sala slam haddii ijmaac uu dhaco ijmaacaasi cibro ma leh nabiga calayhi slam qowlkiisa ma cibro leh shuruuddaas ixtiraasaadkeediina wuu noo sheegi doonaa wuxuu yidhi shuruud alijmac ijmaca shuruuddiisa waa min khilaali tacriif asaabiq qeexitaankii ina soo dhaafay dhexdiisa ayaa yumkinu waxaa suuragal an nacrifa inaan garanno shuruud alijmac ijmaca shuruuddiisa wahiya shuruuddaasina waxa weeye أولا أن يكون المجمعuuنa kuwa إجماaca uu ka dhacayo inay ahaadaan min المجتahidiin مجتahidiin inay ka mid ahaadaan فalaa cibrata haddaba wax ka soo qaad male biwiفaaqi غayrihim yani مجتahidiinta غayrkood inay wax isku waafaqaan walaa khilaafihi inay khilaafaan wax ka soo qaad male yani cid aan مجتahidiin ahayn inay iswaafaqaanna wax ka soo qaad male inay khilaafaan iجmaaciina wax ka soo qaad male ثaaniيا an yakuunuu inay ahaadaan mujmiciintaasi min almuslimiina muslimiin inay ahaadaan falaa cibrata haddaba wax ka soo qaad male biwifaaqi hayrihim hayrkood itifaaqooda wax ka soo qaad male walaa khilaafihi khilaafkiisana wax ka soo qaad male لأن الشرع maxaa yeele شharcigu walad wuxuu ku soo arooray bcismaةi ummati muxamadi salى الlaه عalayه wasalam ummadda nebi moxamed inay macsuum tahay oo ummad gefka laga ilaaliyo tahay ayuu sharcigu ku soo arooray wadalika kaasina biqowlihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii nabiga ayuu ku sugnaaday laa tajtamicu ummatii ummaddaydu isku waafaqi mayso oo ku kulmi mayso calaa baadinimo aalian an yakuuna alxukmu xukumki inuu yahay sharciyan xugum sharci ah lianna alxaadiata maxaa yeelay masalada allatii taasoo takuunu noqonaysa maxalla nadari alfuqahaa halka ay eegayaan ama halka fuqahadu ay baarhayaan hiya alxaadiثaة الsharciyatu waa masalada sharciga ah fain kaanat hadday tahay haddaba masaladii hayra sharciyatin mid aan sharci ahayn bian kaanat luqawiyatan waaba mid luqawi ahoo luqada loo nisbeeyey fainahu yanduru biha waxaa eegi doona culamaau lugati culammadii luqada eegi doona aw amase ibiyatan masaladu waaba ibi fainamaa yanduru biha waxaa eegi doona alibaau dhakhaatiirta raabican laabudda an yaqaca alijmacu ijmacu inuu dhaco waa lama huraan fii casrin zaman oo hayra casri rasuuli sala allahu alayhi wasalam zamankii nabiga aan ahayn liistixaalati inciqaadi alijmac maxaa yeeley waxaan suuragal ahayn ijmac inuu guntamo fii casrihi nabiga wakhtigiisii sala allahu alayhi wasalam wadalika arrinkaasi waxaa weeye liannahu maxaa yeeley laabudda an yakuuna maca almujtahidiin maxaa yeele waxaa la maarmaan ah yani mujtahidiinta nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu la jiro fain waafaqhum haddaba haddii uu waafaqo faalqowlu qowluhu qowlku waa qowlkiisii walaa cibrata wax ka soo qaad ma leh biwifaaqihim waafiqitaankoodii wain khaalafahum haddii uu khilaafana faalqowlu qowlku qowluhu qowlkii nabiga weye sala allahu calayhi wasalam walaa cibrata wax ka soo qaad ma leh bikhilaafihim khilaafkooda ay khilaafeen nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam khaamisan laabudda min itifaaqi jamiici اlmujtahidiin waxaa lama huraan ah mujtahidiintaoo idil inay iswaafaqaan oo ay ku heshiiyaan masaladii falow khaalafa waaxidu minhum haddaba hadduu khilaafo mid ayaga ka mid ah lam yancaqid اlijmaacu ijmaacii markaa guntami mahayo wahaada kanna yuukhad waxaa laga qaadanayaa min alأlf wاllaami alifta iyo laamta allatii taasoo tufiidu fii qowlina qowlka annaga aan nidhi almujtahidiina saadisan ka lixaadi waxaa weeye inqiraadu alcasri casrigii inuu markaa dabar go'o wahada shardu shardigan mukhtalafun fiihi waa laisku khilaafsan yahay waljumhuur alacdam jumhuurka ugu badan ama ugu weyn min ausuuliyiin usuuliyiinta ka mid ah calaa cadami ishtiraaihi inaan la shardinaynin arrinkaas oo ahaa dabargo'a iyo geerida ahlu casrigii wanacnii bihi waxaan uga jeednaa inqiraadkaas hal yushtarau anahu hani hal yushtaradu an yamuuta jamiicu almujtahidiin ma la shardiyaa in mujtahidiintoo dhan ay dhintaan xataa yasiira alijmacu ijmacu suu u noqdo xujatan xujo lixtimaali an yarjica axaduhum maxaa yeele waxaa suuragal inuu soo noqdo mid ka mid ah mujtahidiintaas camaa ajmacuu calayhi waxay isku waafaqeen qaala usuuliyuun usuuliyintu waxay dhaheen laa yushtaradu hada kan shardi ma aha liannahu lam yunqal maxayna lagama soo guurinin can axadin min asalaf qof ka mida salafkii ishtiraadu arrinkaa inuu shardiyey bal ixtaja bacduhum barhkood waxay deliishadeen calaa bacdin barka kale waxay u deliishadeen bilijmaaci ijmac bay u deliishadeen fii xayaati lmujmiciin dadkii ijmaaca waxa weeye uu ka dhacay ayagoo nool noolashii dadkii mujmiciinta dhexdeedii barkood barka kale ama ixtimaalu rujuuci bacdihim ama suurtagalnimada inuu barkood uu ka noqdo can muwaafaqati asaabiqati muwaafaqadiisii hore lahum ayaga uu waafaqay fainahu kaasi mamnuucun mid reeba weeye wadalika maxaa yeelay ana alijmaca ijmaaci idaa incaqada hadduu guntamo saara wuxuu noqonayaa xujatan xujo mulsimatan oo laaziminaysa oo waxa weeye xujo ku noqonaysa liljamiici dhammaan dadko dhan xujo ku noqonaysa walaa yajuusu liaxadihi midkoodna uma bannaano an yarjica inuu ka noqdo can wifaaqihi waafiqitaankiisii walaakin hase yeeshee in qulnaa haddii aan dhahno biana inqiraada alcasri zamankii ahlucasrigii baa looga jeeda inay dabar go-aanay dhintaan xujatun xujo wey haddaan dhahno wa huwa qowlun daciifun waana qowl waxawe daciifa lima qadamnaahu wixii aan soo hormarinay awgii fainahu yuctabar marka ayadaa waxaa la eegi doonaa fii inqaadi ijmaaci eh, ijmaacu inuu guntamo waxaa loo eegi doonaa ou asaxo man wulida qofkii dhashay fii xayaatihim culummada ijmaacu ka dhacay intay noolaayeen oo tafaqaha fiqigii bartay oo wasaara noqday min ahli ijtihaadi culummadii ahlu ijtihaadka ahaa ka noqday marka ayada ah wakadalika sidaasi la mid ah yajuusu lahum waxaa u bannaan calى hada اlqowli qowlkan waxaa ugu bannaan an yarjicuu inay ka laabtaan culammada ijmacu ka dhacay can dalika alxukm اladii ajmacuu calayh xukumkaa ay isku waafaqeen wاlmuctamadu waxa weeye sida xooga badan ee la cuskanayo annahu laa yushtaradu inqiraadu اlcasri inaan la shardinaynin ahlu casrigii inay dabar go dhintaan wa ana alijmaca ijmaacii idancaqada hadduu mar guntamo oo eh, dhaco lazima aljamiica dhammaan waxaa ku waajibaya alcamalu bihi inay ku camal falaan waman wulida fii xayaatihim dadkii dhashay intii ay noolaayeen mujmiciintu bacda ijmacihim markii ijmaacu ka dhacay kadib lazimahu waxaa qofkaa ku waajibaya alcamalu bihi inuu ku camalfalo ijmaacaas walam tajuz lahu umana bannaano mukhaalafatu inuu ka hor imaado laakiin hase yeeshee yushaarikhum wuxuu la wadaagi doonaa fi lijmaacaati alqaadima ijmaacaadka dibka imaan doona inta waxaan isku raacayna maxaa shuruuddii ijmaaca weeye wayna iska fududahay dhammaantood waxaa laga qaadanayaa tacriifkii uu soo sheegay mualifku ayaa laga qaadanaya shuruuddan marka tacriifka inaad qaybto waa muhiim markii laga reebo shardigaa u dambeeya inqiraadulcasri ah inqiraadulcasri asaga laga qaadan maahayo tacriifka laakiin inqiraadulcasri shardi ma aha waaya hardiga koowaad waxa weya mujmiciintu in ay ahaadaan mujtahidiin dhammaan dadka ijmaaca uu ka dhacay waa inay dhammaantood mujtahidiin ahaadaan haddaba wax ka soo qaad ma leh haddii dad aan mujtahidiin ahayn ay itifaaq sameeyaan hadday wax ku heshiiyaan masale ku heshiiyaan dad aan ahlu ijtihaad ahayn waxa weeye itifaaqoodaas ijmaac noqon maayo sidoo kale ahlu ijmaaci hadduu ay khilaaفaan dad aan darajaةulijtihaad gaarin oo caamo ah waxa weeye khilaafka qofka caamiga ah ama dadka caamada ay khilaafeen waxa weeye culimmadii ijmaacu ka dhacay taasina saamayn ku yeelan mayso asixitaanka ijmaaca haddaba dadka la eegayo ee ijmaacu ka asaxaya waa dadka mujtahidiintu keli ah khaas ku yahay culummada gaadhay darajaةulijtihaad xataa culumoo dhan ma aha waa culmmada gaadhay darajat اlijtihaad culmmadaasna fi kulli casrin waa culmo yaroo kooban culmo yaroo kooban culmo badan ma ah waaya kaasi waa shardi oo laga qaatay lafdiga uu yidhi mualifku itifaaqu اlmujtahidiin waaya shardiga labaad in wuxuu yidhi muslimiin ay ahaadaan dadka itifaaq uu ka dhacay oo maxaa laga qaadanaya halkuu mualifku yidhi min ummati muxamadin sal allahu calayh wasalam waayo ummaddii waxaa looga jeedaa ummat lijaaba ee ummadii risaalada maaha lafdulumma marka la ilaaqo waxaa lagu ilaaqa marmarna ummat risaala ama ummat dacwa marna waxaa lagu ilaaqa ummat lijaaba marna waa ummaddii nabiga alai slam loo soo diro oo insi iyo jin gaali islaamku ay soo gelayaan marna waxaa loga jeedaa ummatu alijaaba ummadii nabig ala slam ajiibta waa muminiinti waa muslimiinti marka hadda waxaa loga jeedaa ummat lijaaba waa inay muslimiin yihiin haddaba dadka ijmaacu uu ka dhacay haddaba dad aan muslimiin ahayn ijmaacoodu wax ka soo qaad ma leh yahuuddu hadday wax ku ijmaacdo ama nasaaradu wax ku ijmaacdo waxa weeye ijmaacoodu wax ka soo qaad ma leh waxa weeye waa baail maxaa yeele sharcigu wuxuu noo tilmaamay in ummadda ilaahay subxaanau wa tacaala gefka uu ka dhowray ijmaacooda ay tahay ummatu muxamadin sala allahu calayh wasalam amaa ummadaha kale ummo macsuuma ma aha yahuuddu macsuum ma aha nasaarada umma macsuuma ma aha walidaalika gef bay isku raaci karaan wayna dhacdayba gafaf badan iyo akhdaa badan iyo dalaalaad badan ayay isku raaceen ama ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ijmaacooda gefka uu ka ilaaliyey waxaana daliil ah adiikii nebigu yihi sala allahu calayh wasalam laa tajtamicu ummatii calى dalaala xadiikaas alfaad kala duwan buu ku yimid alfaad kala duwan ayuu ku yimid laa tujmic ummatii calى dalaala iyo alfaad kaleba wuu ku yimid waxaana wariyey xadiidka tirmidi ibnu maaja imaam axmed iyo heyrkoodba alfaad kala duwanna way ku wariyeen xadiidku duruqdiisa dacfi kama marno laakiin shawaahid fara badan iyo duruq fara badan buu leeyahay oo isxoojinaysa walidalik ayay culummada qaar taxsiiniya sida sheekh alalbani raximah اllahu tacaala waaya bimajmuuci uruqii buu xasan ku noqonaya ama saxiix ku noqonaya laakiin yani sanad kasta haddii la eego waxaad arkaysaa inuu dacfi ku jiro hardiga saddexaad xukumka lagu heshiinayo weliya xukum sharci ah an yakuuna xukman sharciya maxaa yeelay masaladu fuqahadu ay baadhayso ee xukunkeeda eegayso waxa weye masale sharci ah ama masalada aan sharciga ahayn sida masaaisha luqada oo kale naxwihii iyo sarfigii oo kale ficilku inuu waxa weye u qaybsamo maadi iyo mudaaric iyo amar hadda isku waafaqsan yihiin culummada naxwu ama faacilku inuu godan yahy mafcuulku inuu kordhigaya masaaishaas waa masaa'il luqawi ah ahlu luqada ayaa markaa eegi doona ee fuqahadu ma eegayaan masale hadda ijmac la sheegayna waa ijmac lfuqahaa ijmac lfuqahaa weeyaane ee logama jeedo ijmacu ahli luga logama jeedo haddii masalada masale caafimaad tahayna dee dhakhaatiirta eegi doonto waa ijmac اlaطibaa bay noqonaysa ijmac اlfuqaha ma noqonayso shardiga afraad ijmaacu inuu dhaco wakhtiga nabiga calayhi الsalatu wasalaam ama zamankii nabiga alay slam zaman aan ahayn macnaha nabiga alay slam intuu geeriyooday kadib waa inuu ijmaacan yimaadaa laakiin xilligii nabig alay slam ijmac suuragal ma aha waayo nabigana calayhi الsalatu wasalaam hadii ijmaacu zamankiisa dhici lahaa laba midumay ahaan lahayd in nabiga calayhi salaatu wasalaam qolada ijmaaca uu ka dhacay uu ku waafaqo qowlkaa ay ku ijmaaceen marka wax xujada ah qowlkooda meh waa qowlkii nabiga sala allah aleh wasalam iyo inuu nabig alai slam ku khilaafo hadduu nabigu ku khilaafana waxa weeye qowlka nabig alai slam maa la qaadanay qoladaas waxa weye nabiga khilaaftay ee qowl nabi calaih salaam uusan dhihin ku heshiisay waxa weye qowlkooda wax ka soo qaadmane qowl waxa weeye nabiga ala slam sunadiisii ka hor imaanay maxaa yeeley ijmacu aslan wuxuu ku dhisan yahay kitaabkii sunnada mustaradkiisu waxa weye kitaabkii sunnada hadduu kitaabkii sunnada khilaafo waxa weye ijmac mama noqonayaba waaya shardiga shanaad in waxa weeye mujtahidiinta idil iswaafaqaan kaana waxaa laga qaadanayaa qeydka horeeyo itifaaq ah almujtahidiin mualif muusa dhihin jamiic almujtahidiin maxaa yeele alifta iyo laamta ku jirta almujtahidiin ayaa istiqraaq tusinayso waxa weye waa kayna soo dhaaftay markaan ka hadlayna fii baab alcaam in alifta iyo laamtu hadday gasho mufradka ama jamca ay faa'idaynaysa istiqraaq cumuum bay faa'idaynaysa macnaa almujtahidiin macnaa jamiic almujtahidiin mujtahidiinto dhan inay iswaafaqaan marka taasi waxay saaraysaa haddii mid ka mida mujtahidiinta uu khilaafa ijmaaci kaasi ijmaac noqon maahaye ee waxaa wey waa masalo khilaafi ah qowlka culimmadu u badan yihin wuxuu noqonaya qowl اljumhuur laakiin ma aha markaa ijmaac marba hadduu mid ka mid ah u khilaafo mujtahidiintii ijmaac meeshaas ma yaalo walidahaada masaa'il badan oo ijmaacu la soo naqliyey ayaa waxaa lagu bushiyaa in uu jiro caalim khilaafa ijmaacaas caalim ijmaacaas khilaafa inuu jiro ayaa lagu bushiyaa marka masaladii noqonaysa markaa masalo khilaafi ah ilaa in ninka caalimka ah uu dib ka yimaado mooye ka horreeye marka ijmaacu wuu ehm, asaxayaa caalimkaana khilaafkiisii markaa xujo ma noqonayo waxa weeye ehm, qowl wuxuu noqonayaa shaad ah oo ijmaaci ka hor yimid la xujaysanayn waaya ehm, hardiga lixaad waa shardi maxalu khilaafa ah oo laisu khilaafsan yahay inqiraad اlcasr in zamankii waxa weye ahlu ijmaacu ay noolaayeen u dhammaado oy dabar go'aan dhammaan culimmadii ijmaacu uu ka dhacay ay wada dhintaan shardigaas inqiraadulcasr wuxuu ku yidhi waa shardi laisku khilaafsan yahay laakiin jumhuurulusuuliyiin waxay ku tageen inuusan shardi ahayn in eh, culimmadii ijmaacu ka dhacay in ay maarata wada geeriyoodaan eh, marka masalada laba qowl baa ku jirta qowl dhahaya inqiraadulcasri waa xujo culimmadii ijmaacu ka dhacay ee ahlu ijmaaca ahaa inay wada dhintaan markaasoo ijmaacoodii waxa weyaan shaqaynaya oo u noqonaya xuj laakiin intay nool yihiin xujo ma ah sababtoo ah bay dhaheen culimmadaasi waxaa suuragala midkood intuu nool yahay inuu ka noqdo lakin mar hadduu dhinto waxa wey noqosho ma jirto hadday qowlkaa ku wada dhintaan waxaa meesha muuqatay in ay qowlkaas ay ku tageen laakiin intay nool yihin waxaa suuragala ah mid ka ah inuu qowlkiisii dib uga noqdo qowlkii ku tegey inuu ka noqdaa dhici karta intay u soo baxdo adillo ama ra'yigiisu isbedelo waa bini aadane cilmigiisu intaa wuu soo kordhaya qofkii intuu wax baarayo wax baxsinaya laakiin jumhuur usuuliyiin waxay dhaheen halkaa lama shardiyo waxa weeye in culammada ay dabar go'aan mujmiciinta shardi maaha maxaa yeele selafkii horta lagama soo naqlin waa marka koobaad inay arrinkaas shardin jireen oo waxa weeye bal ee way deliishan jireen ijmaaca ayagoo nool ayay ijmaacay ku heshiyeen bay deliishan jireen isu deliishan jireen ijmaacii ka dhaxay ayaga dhexdooda intay noolaayeen ayay isku deliishan jireen ayagoon dhimanin marka taa waxay tusinaysaa in ayna shardi ahayn in waxa weye dadkii mujmiciinta dhammaantood ay dabar go'aan waa talabaade halka ay dhaheen culimmadaa hore waxaa suuragal ah in dadka mujmiciinta ay ka noqdaan waxa weeye taasi waa mamnuuc oo hadalkaas hadal la yeelaya ma aha sababto ah ijmaacu mar haddii uu guntamo xujuu noqonaya markaaba xujuu noqonaya marka lama baahnaba in la dhaho waa laga noqon kara kamaba noqon karaan mar hadday masale ku heshiiyaan oo ijmaaci u dhaco kama noqon karaan marka midkood inuu ka laabto itifaaqiisii uma bannaanaba haddaba haddii qowlkaa aan ku soconno qabaa in inqiraadu alcasri xujo uu yahay waana qowl daciifahe eh. marka ayada ah waxaa ka laasimaysa in ijmaaca incaqaadkiisa ama guntanimadiisa inuu guntamo ama u asaxo loo eegayo qofkii dhashay intay culammada mujmaciinta ay noolaayeen isla markaana cilmiga bartay oo fiqigii bartay kana mid noqday ahlu ijtihaadkii haddii kaasi uu soo kaco ilmo yaroo wakhtigii ijmaacu dhaxay waxa weeye barbaaray oo soo koray dabeetana cilmigii bartay kadibna ku khilaafay masaladii hadduu ku khilaafay waxa weeye ijmaaciisaas ku buraya sidoo kale qowlkaas inqiraad ulcasri waa xujo waxaa ka dhalanaysa in ahlu ijmaacu ay ka noqon karaan intay nool yihiin ijmaacoodii inay ka noqon karaan xukumkii ay ku heshiiyeen ay ku ijmaaceen inay ka noqon karaan baa ka laasimaysa laakiin sida muctamadka waa qowlkaan soo tilmaanay oo ah inqiraad ulcasri inuusan xujo ahayn wacalaa haada haddaan kaa ku soconnana ijmaacu mar hadduu dhaco xujo ayuu noqonayaa qofkii dhashay intaa waxaweyaan culamada mujmiciinta ah ay noolaayeenna haddii uu dhashay markii ay ijmaaceen kadib ijmacoodu dhacay kadib maalifku wuxuu hi hadduu dhasho markay ijmaaceen kadib laakiin shardi ma aha inuu dhasho markay ijmaacu dhacay kadib bal xataa haddii uu waxa weye dhashay intayna ijmaacu dhacin ka hor laakiin markaas uusan cilmi lahayn de ilmo yar u ahaa ama cilmi usan baranin kadib uu cilmi bartay oo darajatu ijtihaad u gaahay waxawe markaa ma khilaafi karo ahlma shay waxaa weeye in markaa ijmacu dhaxaya darajatu ijtihaad uusan gaarin mar hadduusan gaarin darajat ijtihaad kadib markuu ijmaacu uu dhacay darajatu ijtihaad uu gaahay waxa weye markaa iyadaa ma khilaafi karo laakiin wuxuu ku waafaqi doonaa ijmaacaadka dambe ayuunbaa markaa loo tixgelin doonaao maaragtay qowlkiisu qowl muctabara noqon doonaa xujiyat ijmac xujanimada ijmaaca macnaha waxa weeye cinwaankan ijmaacu ma xuja mise xuja ma aha yuctabaru lijmacu ijmaca waxaa lagu tiriyaa min aqwa waahami alxujaj asharciya mid ka mid ah xujajta sharciga ka ugu xooga badan uguna muhiimsan liannahu maxaa yeelay macsuumun can alkhata mualifku damiirku wuxuu u celinaya ijmaaca yani ijmaacii ayaa laga ilaaliyey haa macnaha wuxuu ka wada ummaddii mujmaciinta cibarada cibara majaaz ba ku jira yani ijmaca gef lagama ilalin waxa laga ilaaliyey dadkii mujmaciinta ah ummaddaas yani isku waafaqday masaladaas culamada mujmaciinta ayuu ilahi subxana wa tacala gef ka dhowraya inay khalad isku waafaqaan waaya wahuwa aladii waqafa waa wixii hor istaagay ijmaacu fii wajhi اlmuxarifiin dadka waxa weeye wax bedele diinta dhallangediya wlmubطiliin iyo dadka ahlu baailka ah aladiina kuwaasoo xaawalo isku dayey tawiila nusuusi nusuusta inay tawiiliyaan wاlkhuruuji biha inay ka saaraan can daahiriha daahirkeeda walowla ijmac ijmac hadduusan jiri lahayn laqaama kaiiru qaar badan ba waxay samayn lahay miman dakarna kuwan soo sheegna ka mid a oo min asxaabi ahwa ahlulbidc ka mid a bitawiili nusuusi nusuusti inay tawiiliyaan waxamla inay ku xambaaraan calaa jahlihim jahligooda wa shahwaatihim shahwooyinkooda waahwaahim iyo bidacdooda walidalika sidaa awgeed wajadna waxaan aragnay asxaaba alahwaa aab bidc ayaan argnay yaxmiluuna iyagoo weerar ku qaaday cal ijmac ijmaaci xamlatan weerar hacwaa cashwaau idin qoraya miya hacwa iyuu qoraya muxuu qoraya dhammaantiin cashwa buu idin qoraya adiga shacwa buu ku qoraya hacwa baa saxa cashwa waa khalad aan lafteeda cashwa buu oo waxaa weeye daran shacwaa daran wey oo jiha kasta ka imaanaya weerarka dhinac kasta ka yimaada waxaa lahaa xamlatan shacwaa ama haaratan shacwaa min ajli taxdiimi hada alxisn oo maxay weerarka u soo qaadayaan si ay u burburiyaan dhufayskan alxasiin ee adag wasuuri almaniic iyo xayndaabkan adag ee lilislaam islaamku iska leeyahay liyasiluu si ay u gaadhaan ilaa ma'aaribihim ujeeddooyinkooda walaqad saraxa axadu midkoodba arrinkaa caddeeyo walow aradtu haddaan dooni lahaa an usamiihi inaan magacaabo la samaytu mashhuuran nin la yaqaanoo caana ayaana sheegi lahaa fi bacdi kutubihi kutubtiisa bar ka mida ah wuxuu ku yidhi biannahu asagu yuriidu inuu doonaya taxqiim alijmac ajmaca inuu burburiyo min ajli lwusuuli si u gaadho ilaa ghaayatihi ujeedooyinkiisa wa ma'aaribihi iyo danihiisa faqaala wuxuu hi bacda an shakaka markii uu shaki geliyey kadib fii wuquuci alijmac ajmaca inuu dhici karo faida habata lana hadday noo sugnaato buطlaanu ijmac ajmaca inuu buritaankiisu hadduu noo sugo ijmacu inuu yahay baail ama uusan asaxayn haana calayna marka waxaa noo fududaan doontaa ta'wiilu nusuuli ciisa bni maryam nebi ciise soo degitaankiisa uu soo degaya aakhira zamaani aakhira zamaanka inaan ku ta'wiilino bibuduwi اlkhayr khayrka muuqashadiisa wasalaaxi iyo hanuunkii uma dakara dabeetana wuxuu sheegay baqiyata maa yuriidu ta'wiilahu wixii kale ee uu doonayey inuu ta'wiiliyo oo min nusuusi اlqur'aani wasunna nusuusti qur'aanka sunnada ka mid ah idan haddaba faladii yaxuulu baynahu wa bayna ma yuriid waxa yani u dhaxeeya asaga iyo waxa uu doonayo huwa hada اljidaaru اlmatiin waa gidaarkan kan adag wاlxisnu اlmaniic iyo dhufayskan waxa weeye adag wahuwa اlijmaac waana ijmaaca bal balagat الsafaahatu nacasnimadii iyo duqonnimadii ayaa waxay la gaadhay bibacdin barkood ilaa an qaala inuu yidhi ina alijmaca bidcatu ijmac waaba bidco kaburat kelimatan kelime ayaa weynaatay kharajat min famhi afkiisa ka soo baxday famaa qaala muusan dhihin ilaa buhtaanan been abuurasho mooyaane wasuuran iyo been waqad qaala mila haada kanoo kale waxaa yidhi qadiiman horaan anaaam ninka loo yaqaana naaam saaxibu kitaabi nasri tatliiti cala tawxiid ninka iska lahaa weeyaan kitaabka la yidhahdo nasru tatliit cala tawxiid yani in loo gargaaro oo looga hiiliyo caqiidada nasaarada ee waxaw saddex ilah inay jiro cala towxiidi towxiidkii in looga heeliyo oo laga horreysiiyo macnaha tasliidkiibuu ka horreysinaya uu ka hormarinaya uga heelinaya towxiidkii kama qaalahu ibnu subki suu yidhi ibnu subki waayan kaana hada alqaa'ilu si kastoo ahaado kan dhahaya almushakiku ee waxa weye shakiga gelinaya ijmaaca fama maaluhu tusaalihiisu maaha wa maalu ijmaaci iyo ijmaaca ama maamaadiisi maamada ijmaacu ma aha fi lislaami yani islaamka ijmaaciisu ila kama qaala shaaciru ninkii shaacirkaasuu yidhi mooyaane laa yaduru lbaxra amsa zaakhiran an rama fiihi ulaamu bixajar laa yaduru lbaxra badii dhibi maayo amsa zaakhiran yani isagoo markaa galabaystay isagoo buuxa oo waxa weeye afka jooga an ramaa fiihi ulaamun bixajar inan yari dhagax ku tuuray waxba badi yeeli mayso waqad ixtajat اlummatu اlislaamiya ummadii islaamku waxay deliishatay bilijmac ijmaaci min muftataxi amriha arinkeedu markuu bilowga ahaa fii saqiifati bani saacida saqiifadii ama waxa weye barsadii reer bani saacido ilaa yowmina hada ilaa maalintan laga soo gaaro ilaa yowm alqiyaamati maalinta qiyaaminta laga gaarhay insha allah walowlaa ana daliila daliilka hadduusan ahaan lahayn calayhi ijmaca qaciyun daliil qaci ah lama alzama bacdahum bacdan bihi barkood marka kale mayna ku waajibiyeen oo ku laasimiyeen oo u daliishadeen walama xtaja bihi bacduhum cala bacd barkood marka kale maysan u daliishadeen ijmaacii qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi waman yushaaqiq arasuula qofkii rasuulka khilaafa min bacdi ma tabayana lahu markii u cadaaday kadib alhuda hanuunkii oo yatabic raaca hayra sabiili muminiina muminiinta jidkoodii jidaan ahayn nuwallihii waxaan oga weli dhigi doonaa maa tawalla wuxuu ka weli dhigtay ayaan ogu wala dhigi doonaa wanusli waxaana geli doonaa jahanama naarta jahanama wasaa'at masiiran meel loo hoydo meel loo hoydo ayay markaa u xumaatay jahanamo waqaala sal اllahu alayh wasalam nabigana wuxuu idhi laa tajtamic ummatii ummaddayda kuma kulmayso calaa dalaalatin baadi waayahay halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa ijmaaca xujanimadiisa marka ijmaacu waa xujo bal eh wuxuu ka mid yahay saan soo tilmaanay afarta daliil ee culimmadu isku waafaqeen isku raaceen in ay xujo tahay ay culimmadu daliishadaan eh, wuxuuna ka mid yahay xujooyinka ugu xoog badan uguna muhiimsan shareecada maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan nebi moxamed sala allahu calayh wasalam gefka ilaahay wuu ka ilaaliyey inay gef isku waafaqdo laa tajtamicu ummatii calaa dalaala waa kii xadiidkiina soo dhaafay ahaa aayad kale oo daliil u ah oo tusinaysa ijmaaca adilada ijmacu fara badan tahay mualifku qaar buu inoo tilmaamay waxaa ka mid ah adilada ijmaaca qowlka ilahi uu yihi waman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا آيادا waxay tilmaantay ijmaaci maxaa ilahi wuxuu yidhi ويتبع غير سبيل المؤمنين qofkii raaca muminiinta jidkoodii jid aan ahayn marka muminiintu qowlkii isku raacday qofkii khilaafay waxay ka dhigan tahay inuu ijmaacii muslimiinta khilaafay marka taana ilaahi subxaana watacaala wuxuu uu goodiyey qofkii sidaa yeela inuu ilaahi subxaana watacaala uu cadaabi doono waaya oo naarta jahanamo gelin doono waxaa kale oo tusinaya ijmacu inuu xujo yahay xadiidka nebigu uri sala allahu calayh wasalam laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah ummaddaydu baadi iskuma raacdo marka ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam gefka waa laga ilaaliyay fii majmuuciha yani wadarteeda oo wada socoto ummaddu inay gef isku raacdo ilahi uu ka ilaaliya laakiin mid mid ummaddu way u gefi kartaa aaxaadda ama afraadda ummaddu way khaldami karaan laakiin ummadoo idil inay wada gefto oy gef isku raacdo taa ilahi subxana wa taala ummata maxamed uu ka dhowray calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha khasaaista ee la gaar ummadaha kale kaga duwan tahay ee ilaahay kaga fadilay ayay arrintani ka mid tahay waa taa haddii aan fahanay wuxuu tilmaamay mualifku in ijmaacani ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diinta ku dhowray oo dad badan oo ahlu bidac aha oo isku day lahaa inay diintan ay duraan ama waxa weeye ay ku ciyaaraan nusuustii kitaabka iyo sunnada oo ta'wiiliyaan oy macaani aysan ixtimaalin ku xambaaraan inuu ilaahay kaga ilaaliyo ijmaaca culimmadu ay isku waafaqeen masaa'il fara badan iyo macaani fara badan oo waxa weye macaanidii kitaabka iyo sunnada ka mid ah walidalik buu ku yidhi ayay ahlulbidac fii kulli zamaan isku dayaan in ay qaacidada ijmaaca ay burburiyaan ijmaaca in ay burburiyaan ayay isku dayaan maxaa yeele ijmaaca isagoo taagan diintan ma soo geli karaan oo macaani khalad ah kuma tilmaami karaan oo waxa weye kuma ciyaari karaan nusuustii kitaabkiiyo sunnada maxaa yele waxay khilaafayaan ijmaca culimmada khilaafayaan marka sayna taa u dhicin ayay ijmaca isku dayaan inay burburiyaan markay ijmaca burburiyaan ayaa markaa waxa weeye gidaarkii ijmaca markay jabiyaan ayay markaa nusuusta kitaabka iyo sunada waxay doonaan ku fasirayaan oy ku macninayaan oy ku talaacubayaan waxay doonaan ba ka yeelayaan walihaada buu ku yidhi ayaa nin ka mid ah dadka waxa weeye ahlu bidacda ah. ee eh, haddaan doonan mualifku waan sheegi lahaa buu lakiin muuna inoo sheegin ayaa kitaabkiisu wuxuu ku sheegay buu yidhi in ijmaaca uu eh, doonaya inuu burburiyo si uu u gaaro ahdaaftiisa iyo ujeeddooyinkiisa walidaalika buu wuxuu yidhi markii uu ijmaaca uu tashkiig geliyo shaki geliyey ayaa wuxuu i hadaba haddii inoo soo caddaatay ijmaacu inuu baail yahay waxaa inoo fudud marka inaan tawiilino nusuusta oo saan doonno iyo macnahaan doonaan ku fasiro nusuusta ku ciyaaro tusaale ahaan soo degitaanka nabi ciise aakhir zamaanku soo degaya ee axaadiista lagu sheegay waxaan ku xambaaraynaa buu yidhi in khayrka iyo salaax iyo wanaag uu badan doono aakhir zamaanka saasuu leeyahay nabi ciise iyo wuxuu ku fasiray wuxuu ku tawiiliyey maxay alax iyo yani wanaag waa wax culummadii aysan dhihin waa qowl khilaafsan ijmac culamaa maxaa asagoo ijmac xuuli waa baail soo ma marka waxa weya nusuus suu doonu u fasiri aayad alla aayaddu doono wuu tawiilin wuxuu doono inu ku fasiri marka wuxuu yihi waxa hortaaga dadka ahlu baatilka ah in ay waxa weye nusuusta ku ciyaaraan waxa weeye waa gidaarka adag ee waxa weeye ijmaaca qaar ka mid ahna waxay ku tilmaameenba dadka ahlu bidacda ijmaaci waxay dhaheen waa bidco macnaha waxa jira ma aha waa baail bay leeyihin sheeko wax suuragal ah ma ah marka hadalkaasi waa been abuur iyo hadal waxba ka jirin weeyaan hadalkan hadal la mida ah waxaa yidhi bu yidhi annadaam ninka la yidhaahdo nadaam nadaamka lagu sheegay waxaa weeye nin muctasili ahaa oo casrigii salafka noolaa waxaa la jiray magaciisa ibrahim ibn sayaar ibrahim ibn sayaar annadaam abu isxaaq almuctasili abu isxaaq ibrahim ibn sayaar anaaam saasa la dhahda wuxuu ka mid aha culimmada muctasilada ee waaweyn ee caanka ah waxaana lagu tuhmay zandaqo diin la'aan inuu munaafiq yahay oo muslim uusan ahayn ayaaba culimmada qaar ku tuhmeen kutubo fara badan buu ka qoray ictizaalka waxyaaba badanna waa laga sheegay oo diinta ka hor imaanaya ibnu subki waa kan inoo tilmaamay inuu maarata kitaabkaa uu qoray nasru اtaliid cala اtawxiid wuxuu qoray nidaam kitaab u maaragtay taliidka caqiidada nasaarada waxa wey saddex ilah inay jiraan ilaah iyo jibriil iyo waxa weye ciisa saddexdaaba inay saddex ilah yihiin waa caqiidatu baa la saddex ilaah taliid caqiidadaasuu ka hormarinaya caqiidadii tawxiidka oo hal ilah maba jira saddex ilah baa jira marka kitaab uu ka qorayba caqiidada nasaarada uu ku xoojinay oo ku taageeray ibnu suuki baa arrinkaas sheegay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay alibhaaj fii sharxi lminhaaj kitaabkiisa uu ku haray kitaabkii minhaajka baydawi ee usuuliga ahaa uu ku haray mujaladka labaad ayuu arinkaa ku tilmaamay ala kuli xaal nidaam wuxuu leeyahay ijmaacu suuragal ma aha maxaa yeele suuragal maaha culimmada zamanka wada nool inay meel intay ku kulmaan ay hal qowl isku waafaqaan suuragal maaha maxaa yele culimmadu way baahsan yihiin aqaalimta kale joogaan marka ma suroobaysa inuu ijmaac dhaco saasuu leyahay isagu laakiin taa culimadu way radiyeen waxaa la yidhi ijmaacu waa suuragal waa suuragal maxaa yeele culamada mujmiciinta ah jeer way yaryihiin culummada ahlu ijtihaadka ah darajada ijtihaad gaadha ijmaaca uu ka asaxayo way yaryihiin way marka way kulmi karaan midda kale hadduu midkood qowl dhaho kuwii kale ogaan kara kuwii kale ayaga maqli kara oo ka warqabi kara qowlkaa qofka kale u haddayna khilaafin haddaba waxay ka dhiganta inay ku waafaqsan yihiin marka ijmaacu wuu dhacay yani maxaaba loo leeyahay ma dhici karaa mise ma dhici karo wuuba dhacayba masaail fara badan oo ijmaaca ah ayaa la hayaa oo cid khilaaftay aan lahayn marka ijmaacu wuu dhacay walidaalik dadka ahlu tashkiigga ah ee shaki gelinaya ijmaaca waxay la mid yihiin buu i sida qowlkaa shaacirku i laa yaduru lbaxra amsa zaakhiran an ramaa fiihi hulaamun bixajar yani baddii wax yeeli mahayo baddii buuxday ee waxa weeye saa u fatahaysay inuu inan yari dhagax ku tuuray waxba yeeli mayso ama sida shaacirku yidhi kanaadixin sakhratan yowman liyuuhinaha falam yadirha wawha qarnahu lwacilu kanaadixin sakratan yowman liyuhinaha falam yadirha wawha qarnahu lwacilu wuxuu yihi shaacirkan wuxuu la mid yahay buu i sida biciidkii geeskiisa la dhacayay buurta kanaadixin sakratan yowman biciidka marka qaarkood markuu gadoodo ama cadhoodo waxa weya wuxuu ku garaaci geeskiisii ayuu buurta ku garaacaya marka wuxuu moodayaa geesaha dhaadheer uu leeyahay inuu buurta wax yeelayso falam yadirha buurta waxba ma yeelin wawha qarnahu lwaclu baciidkii marka geedkiisiibuu dhib u geysta geeskiisiin waa ku jajabaya laakiin buurta wax yeeli maayo marka qofka ijmacada waxbaad yeeli karta wax ka sheego kitaab yar ka qoro wax maaragta shubahaad ku yar kici wax alla wuxuu yeelaya ma jirto runtii asaga unbaa isdhibaya ummaddana waxa weye ilahay baa diinteeda u ilaalinaya haddaba ummaddu way daliishatay buuri ijmaaca min qadiimi الzaman ilaa yowmina hada laga bilaabo fii saqiifati bani saciid markay asxaabta ku kulmeen ay doorteen abubakr الصidiq radi اllahu tacala canhu ijmacooda halka uu ku dhacay ilaa ywmina hada ijmacani wuu socdaa marka hadduusan daliil qaطci ahaynna culimmada barkood barka kale mayna ku laazimiyeen marka ijmaacu wuu jiraa masaa'il fara badanoo culimadu isku waafaqeenna waxa weyaan kutubta ijmac ayaa inoo cadaynaysa sida kitaabka alijmac ibn mundir iyo kitaabka maraatib alijmac iska leeya ibn xasm waxaa ka mid a ah masaaisha ijmaaca ee culimmadu isku waafaqsan yihiin ee khilaaf dhexdooda uusan ka jirin alijmac cala icطaaءi اljaddati sudus ayeyda in la siiyo sudus dhaxalka waxaa ka in ay xaaraan tahay waxaa weye baruurta doofaarka sida hilibka isagoo xaaraan u yahay nas wuxuu ku soo arooray hilibka doofaarka aw laxma khinziirin fainahu rijs lakin baruurta lama sheegay shaxmigii baruurtiisana waa u la waa ayadna xaaraan sida hilibkiisagoo xaaraan u yahay taasna waa masle ijmaaca waxaa kaloo culamada isku waafaqeen wixii la dhaco maqsuudka ah in la magdhabayo oo miligiina mil lagu magdhabayo iimihiina iimo lagu magdhabayo hadduu mil yahay hadduu iimi yahay waxaa kaloo culimada isku waafaqeen gabadha muslimadda ah hadday guursato nin gaal ah nikaaxeedaa inuu baail yahay waxaa kaloo culimada isku waafaqeen in waxa weeye uu asaxayo caqdiga zawaajka meherku haddii aan meherkii sadaaqii la magacaabin nikaaxi ma asaxaya iyadoon sadaaqi meherkii aan la magacaabin wuu asaxaya culimadu isku waafaqsan arrinkaas culimadu waxay kaloo isku waafaqeen inay xaaraan tahay in la kulmiyo haweeneyda iyo eeddadeed ama habaryarteed oo macnaha hal guur lagu kulmiyo inay xaaraan tahay iyo masaa'il fara badanoo noocaasa oo waxa weeyaan ku dhisan nusuusta kitaabka iyo sunnada oo culimmadu isku waafaqeen waayahay halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed